أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka oo magaciisa la yidhaah الناسخ والمنسوخ casharka labaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilaة الshaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacala الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا xalay waxaynu qaadanay ama aynu dhegaysanay tarjamadii jalaaluddiin cabduraxmaan ibni abi bakrin asiyuuti qaybaha mashaayikhda looga tarjameeyo maynaan wada koobin ee qaybaha qaarkood ayaynu taabannay oo ka hadalnay waxaan yaro tambiihinayaa ibnu xisaam sharaxa uu ku sharxay abyaadda ku saabsan aayaadka mansuukha ah cinda siyuuti waxa uu muqadimada ku odhanaya markuu u tarjamaynaayo mashaayikhdiisa waxaa ugu mudnaa oo ugu fadli badnaa uguna cilmi badnaa siraajuddiin albulqiini magaciisuna uu yahay saalix ibnu cumar uu yahay kollay xoogaha laqabadu waa isu ekaadaan waxaan filayaa shiikha suyuudi u shiikha ahaa ee u jeedaa ee saalix ibnu cumar laqabkiisa inaan la odhan jirin baan filayaa siraajuddiin calamuddiin in la odhan jiraan filaya siraajuddiinna waalidkood ahaa oo sheikha uu aabbihii ahaa saalix ibnu cumar baan filayaa oo waalidka waxaa la odhan jiray siraajuddiin baa la odhan jiray albulqiini cumar ibnu raslaan ayaanu ahaa magaciisu saddex inana uu dhalo saddexduba mashaayikh noqdeenna saddex laqab bay kala leeyihiin saddex laqab bay kala leeyihiin mid waxa la yidhahdaa jalaaluddiin albulqiini midna waxaa la yidhahdaa calamuddiin albulqiini midna waxaa la yidhahda badruddiin albulqiini saddexdaba waa saddex sheekh siraajuddiin albulqiini waa waalidka weeyaane suyuudi ma soo gaadhin siddeed boqol iyo shantii buu dhintay hijriyada suyuudina siddeed boqol iyo sagaal iyo afartankiibuu dhintay badruddiin albulqiinina waalidkii oo nool buu isagu dhintay oo geeridu waa u soo hormarto toddoba boqol iyo koob iyo sagaashankii buu dhintay jalaaluddiin albulqiinina wuxuu dhintay siddeed boqol iyo afar iyo labaatankii intaa midna ma soo gaadhin suyuudi oo isagaan wujuudka suyuudi joogin bay intuba dhinteen wuxuu soo gaadhay calamuddiin albulqiini magaciisana la odhan jiray saalix ibnu cumar magacu waa saxan yihi sheekh cilmi badan buu ahaa waana sheekha uu yidhi isaga derajadiisa ma gaadhin laakiin mashaayikhdaydii kale mid walba cilmigan ka qaatay derajaduu ka joogay waan ka kor maray min baabi taxadus binicmat illaah ayuu saa u yidhi oo caan ah oo macaarifta ku saabsanna waa loo nisbeeyaa ina almacaarifa sabcatun fiiha sahul ana saalixun da malfata bni ya rajul waxaa mashhuura culammadu inay yidhaahdaan macaariftu waa lix bacdi baa yidhi mid toddobaad ha lagu daro munaadaha nakirada ah ee maqsuudka ah annakiratu almaqsuuda ha lagu toddobeeyo wejigaasuu ku socdaa suyuuti waagii dambe noloshiisa waxa uu sheegtay inuu yahay mujtahid mutlaqa inuu yahay waagaana taqliidkaa shaa'ic ahaa ijtihaad mutlaqa markuu sheegtay waa lagu kacay saad ijtihaad u sheeganaysaa baa layidhi waxaana mashhuura qowl odhanaaya ayaa waagaa caan ahaa baabulijtihaad waa la xidho waa xidhan yahay ummaddu taqliidun ha ku sugnaato maya anigu waxaan ahay buu ihi mujtahid mulaqa darajatul ijtihaadna waa gaadhay masaa'isha la ysku radiyee mucaasiriintiisii qaarkood iyo isagu isku radiyeen bay ka mid ahayd waa kii qoray kitaabka la yidhaahdo araddu cala man akhlada ila alard wadacaa ana baaba alijtihaadi qad uqliq kitaab cunwaankiisu noocaa yahay inta dambe waa dhici kartaa cibaaradu in wax ka yara bedelaaye laakiin macnuu saas u aha waa risaala matbuuca mutadaawala waa la helaya magaaladaba waa taala waxaanu soo raray culamo badan oo darajatul ijtihaad gaadhay oo masaa-isha ka ijtihaaday mar baa la yidhi waa lagula doodayaayo inaad ijtihaad gaadhin baa lagaala doodaya markaasuu yidhi mujtahid muqallid ma doodi karaan wadiifada muqalidku waxa weeye fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun ila cilmi ma laha muqalidku yi waa inuu caalimka mujtahidka wax weydiiya marka cidda ila doodaysa waa inay tahay cid ila leebala oo darajatul ijtihaad gaadhay caalim mujtahida ila doodi kara marka hore ijtihaadka sug inaad mujtahid tahay markaa ila dood ciddayna kale xukumaysana waa inay noqotaa iyaduna culamo mujtahidiina dee hadduu yidhahdo anna mujtahid baan ahay maxay kula doodi markaa way dhammaataybe aynu u soo noqonno baabka naasikha iyo mansuukha qur'aanka in la bartaa waa muhim caliy bnu abi aalib radia allaahu canhu wa ardaah waxaa ka asaxay oo sanad saxiixa kaga soo arooray inuu arkay nin waacidoo wax wacdinaya mara biqaasin yaqusu nin qisoonayo waacid ah ayuu arkay cali baa soo maraya su-aal buu weydiiye wuxuu ihi carafta anaasikha waalmansuukh war qur'aanka naasikhiisa iyo mansuukhiisa ma taqaanaa markaasuu yidhi may caliy bnu abi aalib wuxuu ku yidhi halagta wa ahlagta adna waad halaagsantay dadkana waad halaagaysaa sanad saxiixay kaga soo aroortay oo kaga sugnaatay caliy bn abi aalib taasi waxay ku tilmaamaysaa muhimmadda ay leedahay naasikh iyo mansuukha in la barto qur-aanna ma fasiri karo qof aan garanaynin naasikh iyo mansuukh tafsiir haddii la baranayana waa in qur'aanka naasikhiisa iyo mansuukhiisa la kala bartaa oo aqoon loo yeeshaa marka baabkaasi waa muhim haddii kale waxaa dhici karta ruuxu inuu mansuukhii ku camal falo iyadoo la nasakho xukunkiisiiba la rafciyey dabeed xukun markaa aan sugnayn buu iskaga dhaqmayaa ku camal falayaa dadkiina u sheegayaa taana waxaa ka imanaysaa dee waxaan sax ahayn baa ka imanaysa oo shareecadii in la khilaafo ila sharciga haabitkee muxkamka ah baa lagu camal falaayo sharci la rafciyey oo la nasakhay in lagu camal falo maaha ahlucilmiga kutub badan bay ka qoreen naasikha iyo mansuukha kutubaha laga qoray waa fara badan yihiin waxaa laga qoray kutubo badan oo culammadii horena qoreen culammada muta'akhiriintu qoreen mucaasiriinta qaarkoodna ay qoreen culammada kutubta ka qortay waxaa ka mid a abu cubayd alqaasim ibnu sallaam xataa taabiciinta qaarkood waa loo nisbeeyey inay naasikha iyo mansuukha wax ka alifeen sida qataade wahayru qataade iyo zuhri iyo ayaa loo nisbeeyey kutub inay ka qoreen culamada wax ka alifay waxaa ka mid a kutubtoodana aada la ammaanay abu cubayd alqaasim ibnu sallaan baa ka mid ah oo dhintay laba boqol iyo afar iyo labaatankii hijiriyada kitaabkiisana aad baa loo ammaanay uu naasikh walmansuukh ka alifay waa kitaab muhim ah qaarkood waxay tiriyeen toddobaatan kitaab wax ka badan in laga qoray naasikha iyo mansuukha marka casrigan wixii laga qoray aan la tirin kutubta casrigan la qoray markaan lagu soo darin ee kutubtii hore laga warramaayo toddobaatan kitaab in ka badan ee laga qoray sardiyeen oo mid walba shiikha qoray iyo magaciisa ay tilmaameen wax matbuuca iyo wax makhduuda mid walba culamada markaa wax ka aliftay waxaa ka mid a abu cubayd alqaasim ibnu salaam baa ka mid a waxaa ka mida ibnu salama ka mida ibnu munaadi baa ka mida makiy ibnu abi aalib baa ka mida abu jacfar annaxaas baa ka mida ibnujawzi baa ka mida ibnu xasmi baa ka mida culamo badan baa wax kaa dhiiftay abubakr ibnulcarabi baa ka mida kitaabkiisu waaba taabican iyo waa matbuuc in badan oo kutubtaa ka mida in badan waa la daabacay yani sagbad ka mida waa la daabacay kutubta naasik walmasix laga qoray afar risaalo la ysku afar sheekh kala qoreen oo afartuba naasikh iyo mansuuq ku saabsan yihin ba xataa jirtaan oo mutadaawal ah naasikh iyo mansuukha aayaadka lagu sheegtay way badan yihiin ha yeeshee marka la taxqiijiyo ee la kala hufo way koobnaanayaan sida saxiixa ah aayaadka mansuukh ahi baaxisiinta qaarkood waxay tilmaameen kutubaha qaarkood aayadaha ay soo arooriyeen ee mansuukhnimo lagu sheegay ibnu jawsi waxa uu ku soo arooriyey kitaabkiisa ku saabsan mawduucaas laba boqol iyo toddobiyo afartan aayadood ha yeeshe badankooda ma waafiqin inay mansuuq yihiin oo labada boqol wuxuu jasmiyey inay mansuuq ahayn inta kalena wuxuu u qaybiyey wuxuu ka tawaqufay oo iska taagay ma mansuuq baa mise ma aha oo war jaazima aanu ka sheegin iyo wuxuu jasmiyey inay mansuukh yihiin toddobiyo afartanka kale soo hadhay buu labadaa u qaybiyey waana isku dhow yihiin intuu ka tawaqufay iyo intuu jasmiyey ibnu xasmi kitaabkiisa wuxuu ku soo arooriyey naasikh walmansuuq ku saabsan laba boqol iyo afar iyo toban aayadood oo naskhi lagu sheegay ibnu salaama wuxuu ku soo arooriyey kitaabkiisa naasikh walmansuuq laba boqol iyo saddex iyo toban oo jumhuuray saas intaa in laegu soo laakiin may taxqiijin iyagu maxaa mansuukhoo saxiix ah inay mansuukh yihiin iyo maxaan ahayn makiy bnu abi aalib waxa uu ku soo arooriyey aayaadka naskiga lagu sheegtay inay mansuukh yihiin laba boqolo aayadood abu jacfar annaxaas waxa uu soo arooriyey boqol iyo afar iyo soddon aayadood cabdulqaahir albaqdaadi waa min culamaai qarni alkhaamis kitaab naasikh iyo mansuuha ku saabsan buu leeyahay lix iyo lixdan aayadood buu soo arooriyey aayaadka naskhiga lagu sheegay suyuudi nadmigiisa isaga waxaynu ku haynaa labiyo labaatan aayadood laakiin labaatankuu arjaxay inay mansuukh yihiin dahalawi sheikha la yidhaahdo min culamaai ilhindi waxa uu yidhi qur'aanka aayadaha mansuukh ahi waa shan aayadood mustafa zayd sheikha la yidhaahdo waa annasku fi lqur'aani alkariim kitaabka la yidhaahdo allifay waa kitaab baaxisiinta qaarkood ay ammaaneen aayado badan buu soo arooriyey oo lagu sheegtay inay mansuukho yihiin waase niqaashayaayo waa kala hufayaa laba boqol iyo saddex-iyo sagaashan aayadood buu soo arooriyey wuxuuse markii dambe ku tegey qadarka mansuukha ay toban inaynay gaadhin in alla inta kale waxa saxiixa inaynay mansuukh ahayn isagoo laba boqol iyo saddex-iyo sagaashan aayadood soo arooriyey inta kaleba sida kale u arjaxay inay muxkamo yihiin marka sida naskhiga loo sheegto iyo siduu u kooban yahay isma laha aayadaha mansuukhi waa yar yihiin shay kastoo la yidhaahdo waa mansuukhna macnaheedu maaha inuu mansuukh yahay asal waxa u adilada sharciyadu inay muxkamo taha u asala alaslu fi ladillati alixkaam adilada sharciyada muxkamnima u asala waa qaacido waxaa laga qaataa aayadda ali cimraan huwa aladii anzla calayka alkitaaba minhu aayaat muxkamaat huna umu lkitaabi waukharu mutashaabihaat faama aladiina fii quluubihim zaygun fayatabicuuna ma tashabaha minhu ibtigaءa alfitnati waibtigaءa ta'wiilih mawdicu shaahid hunna umu lkitaab aayaadka muxkamaadka inay umulkitaabka yihiin oo gaalibka kitaabku noocaa yahay ayaa aayaddu sheegaysa marka mansuukhnimadu waa khilaaful asli oo asalka ay khilaafsan tahay saas aawadeed bay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen haddii daliil yimaado oo la ysku qabto ma mansuukh baa mise ma aha laguma tegayo qowlka waa mansuukh laguma tegaayo ilaa biyaqiin wax yaqiinoo cad in la helo mooyaane mansuukhnimo la dooran maayo waayo asalku wuxuu ahaa inay muxkamo tahay mansuukhnimaduna waa khilaaful asli khilaaful asligaa waxaa loogu guuri karaa yaqiin la mida yaqiintii ay ku sugnaatay marka wax cad oo bayina ilaa la helo mansuukhnimo laguma xambaaray waxaa haddaba markaa haboon inaynu markaa yaro tilmaano naskhiga iyo qaybihiisa si fikrad marka hore looga haysto iyo naskhigu inuu jiro iyo qaybaha uu qaybsamo yacni ashyaada in wax laga tilmaamo iyo macnaha naskhiga looga jeedo ashyaada in wax laga tilmaamo waa loo baahan yahay naskhiga horta waxaa jira laba tacriif oo kala duwan sida shaa'ica waxaa loo isticmaalaa naski marka la sheegaayo rafcu xukmin sharciyin haabitin bikhitaabin sharciyin bikhitaabin aakhara mutaraakhin canhu xukum sharciyo khitaab mutaqadima ku sugnaaday baa la kor yeelaya la rafcinayaa waxaa lagu rafcinayaana xukun kale oo sharciya ah oo khitaab ka dambeeyey ku sugnaaday taasaa waxaa la odhanayaa waa naskhi saas aawadeed baraa'ada asliyada ah haddii la rafciyo baraa'ada asliyadu waa maxay shayga intaan xukun sharcigii ku soo aroorin waxaa la iskaga sugan yahay baraa'a asliya asalku waa inuu iska mubaax yahay waa iska mubaax inuu yahay oo ibaaxa asliya ku sugantay oo salaadda intaan la waajibin salaad la-aantu maxay ahayd dee ibaaxa la yskaga sugnaayo salaadi waajib ma ahayd marka salaadda la waajibiye la odhan maayo salaad la-aantii baa la nasakhay ama salaaddu inayna waajib ahaan jirin baa la nasakhay la odhan maayo waayo markaa hore inaan salaadi waajib ahayn khitaab kumay sugnaanin iska baraa asliyay ahayd oo alaslu baraa'atu dimma asalku waa inay dimmadu beri tahay oo qofka dumadiisa ilaah wax lagu waajibiyo ama wax laga xaaraantinimeeyo waxuma saara muxaramaadka qaarkood intaan la xaaraantinimayn shaygaasi wuxuu ahaan jiray shay iska mubaaxo ibaaxa asliyu iskaga sugnaa qofku hadduu la yimaado dembi kuma qabin markii la xaaraantinimeeye laga bilaabo markaasuu dembi yeeshay imaatinka lala imanayo xaaraantii la xaaraantinimeeyey intaan la xaaraantinimayn baraa'adii iska jirtay ee ibaaxa asliya iska ahayd dimmadu inay beri tahay waa la nasakhay la odhan maayo waa mansuukh la odhan marka labada xukun mid waliba waa inuu khitaab ku sugan yahayoo sharciga ku soo aroora aayad qur'aana ama xadiis nebi sala allahu alayhi wasalam taasaa waxaa la odhanayaa waa la nasakhay asalna waxaa adilada in la kulmiyo oo laysu keeno waljamcu waajibun mataa ma amkana ilaa falil falilakhiiri naskun buyina jamciga adilada la jamcinaya ee la kulminayaa ee macno ay isu waafaqayaan laysugu keenayaa waa waajib hadduu suuroobo hadduu suuroobi waayana waxaa la eegayaa taariikhdo kii horreeyeyna mansuukh buu noqonayaa ka dambeeyeyna naasikh buu noqonayaa sow lama yidhaahdo amarba amarku ka dambeeyey raac caqliga sida loogu garanayo taas baa sharciguna sidaas ina amraya in awaamirta sharcigu siday u kala dambaysay loo kala raaco midba kuu ka dambeeyey in la raaco waatuu cabdullahi ibnu cabaas yidhi kunnaa natatabbacu amra rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam alaxdata faalaxdat waxaanu raaci jiray buu yidhi amarka rasuulka sala allahu alayh wasalam midba kuu ka cusub yahaanu raaci jiray yani hadduu mid hore markaa amar hore hadduu soo arooray oo haddana mid kale uu soo arooro ka dambeeyey kaa dambee cusub baanu raaci jiray marka midba kuu ka cusub yahay ayaanu raaci jiray marka marka hore adilada waa in la ysu keenaa oo haddii tacaarud uu yimaado oo lays yidhaahdo way iska hor imanayaan waa in la kulmiya oo macno ay isku waafaqayaan laysugu keena naskhigu waa dambeeyaaye jamcigaa horreeya oo xikmada ku jirta maxay tahay jamcigu inuu horreeyo xikmada ku jirtaa waxa weeye jamcigu asalkiibu waafaqsan yaho labadii daliil baa labadaba muxkamnimada loo baaqi yeelayaa qaacidaduna waxay tahay icmaalu daliilayni macan awlaa min ilqaa'i axadihimaa labada daliil labadaba in la wada camal siiyo la dhaqangeliyo oo labadaba lagu camal falaa waxay ka haboon tahay waxay ka haboon tahay midna in la camal geliyo midna camalka laga tuuro oo la yidhahdo lagu dhaqmi maayo haddii la yidhahdo mid baa mansuukha waxay noqonaysaa ka lagu dhaqmi maayo ka kaluun baa lagu dhaqmaya asalkuna wuxuu labadaba in lagu dhaqmo marka inta asalkii la badbaadin karaayo oo siduu asalku ahaa lagu socon karayo naski in xaggeedu loo leexdo maaha laakiin jamci maqbuul oo lagu jamcinayo labada daliil la ysugu keenaayo marka maara loo waayo waxaa loo kacayaa xaq naskhiyo waxaa la baaraya taariikhda la eegaya kii horeeyaa mansuukh noqonaya kii dambeeyeyna naasikh buu noqonaya haddaba si kale ayaa saxaabadu ay naskhiga u isticmaali jireen oo sidan ka guda ballaadhan oo sidaasi waa maxay xukunkaa la kor yeelaayo la rafcinayo naskhi waa odhan jireen ko caamka haddii la khasisana naski way odhan jireen oo mansuukh weeyay odhan jireen laba naskii mutlaqa ahaa haddii la qaydo waa mansuukh bay odhan jireen waxay u jeedeen waa muqayad inta mid walba saxaabadii iyo taabiciintu waxay ku itlaaqi jireen naski marka istilaaxa salafku u isticmaali jireen erayga naskhi waa ka guda ballaadhnaa sida muta'akhiriintu u isticmaaleen marka markastaad aragto iyadoo saxaabada qaarkood ama taabiciinta qaarkood ay yidhaahdeen aayaddan baa mansuukhaha ha u qaadan inay u jeedaan xukunkeedaba waa la rafciyeyoo waa la kor yeelay ha u qaadan inay u jeedaan waxaa dhici karta inay u jeedaan waa la khasisay caam bay ahaydoo cumuumkeeda wax laga reebay ama mutlaq bay ahaydoo waa la qayday oo sifo gaaraa lagu xidhay sifadaa gaarkaa marka lagu xidhana waxbaa baxaya in wax ka baxeen ilaaqii aayadda ayay naska ugu ilaaqeen waxyaalaha ka qayb qaatay ka mid tahay in aayado badan la yidhaahdo waa mansuukho qaarkood khata'oodu waaba iska cad yahayba oo naskhi lagu sheegay inay mansuukho tahay inay mansuukho ahayn waa la yska garanaya waxyaalaha aadka u la yaabka badan waxaa ka mid a hal aayad oo aayadaha qur-aanka ka mid a ba culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waxay nasakday qur'aan fara badan bay nasakday oo boqol iyo dhowr iyo toban aayadood ama boqol iyo dhowr iyo labaatan aayadood ama boqol iyo dhowr iyo afartan aayadood bay nasakday qaarna waaba ka sii badiyeen waa aayadda aayatu sayf ay ku idlaaqeen aayatu sayf waa maxay waa gaalada laaya tacyinka aayatu sayf lafteeda waa la ysku khilaafay waxaase loo badiyaa aayadda ku jirta awalka suuratu tawba faida insalakha alashhuru alxurumu faqatluu lmushrikiina xaysu wajadtumuuhum wakhuduuhum waxsuruuhum waqcuduu lahum kula marsad agsarku waxay qabaan aayatu sayf inay aayaddaa tahay aayatu sayfna waxaa loo yidhi gaalada laayoo birta ka aslaa macnuu dhacaya oo ha bixinina meeshaa ka heshaanba dila culamada qaar baa waxay yidhaahdeen aayaddaasi waxay nasakhday boqol iyo labiyo toban aayadood qaar kalea ka sii badiyo waxay yidhahdeen waxay nasakhday boqol iyo afar iyo labaatan aayadood qaar kalea kasii badiyo waxay yidhahdeen waxay nasakhday boqol iyo dhowr iyo afartan aayadood ziyaadana qaar baa kusii daray risaalo cilmiyo ah oo jaamacaadka qaarkood majister lagaga qaatay baa cunwaankeedu wuxuu ahaa alaayaat almuddacaa naskhuha biaayati asayf aljaamicat alislaamiya ayaa lagaga qaatay majister waxaana ku qaatay doctor cuhmaan mucallim maxmuud baxsigaa wuxuu ku diraaseeyey boqol iyo toddobiyo afartan aayadood oo mid walba culamada qaarkood ay sheegteen aayatu sayf in lagu nasakhay waa boqol iyo afartan iyo toddoba weliba wuxuu yidhi bacdi aan ka tegay waa jiraan oo intaa ka dheeraada waxa allo wixii ku saabsanaa icraab iyo sabir iyo cafwi ya waxay ka wada dhigeen dhammaan in aayaddan nasakhaysa waxaa adu la yaab badan alaysa allaahu biaxkami alxaakimiin inay yidhaahdeen waxaa lagu nasakhay biaayati sayf alaysa allaahu biaxkami alxaakimiin baa la nasakhay bay yidhahdeen aayatu sayf baana lagu nasakhay bacdi baa yidhi kutubta tafaasiirta qaarkood haddaad eegtona waad ka arkaysaa waxay is yidhaahdeen maadaama takdiibkii gaaladu ay beeninayeen nebiga sala allahu alayh wasalam la sheegay dabeedna lagu khatimay alaysa allahu biaxkami alxaakimiin yacnii ilaahay baa ciqaabi doono oo abaalmarintooda marin doona waxay u fahmeen adigu lama dagaalami karto marka markii la yidhi gaalada la dagaalanoo laaya waxay yidhaahdeen waa la nasakhay axkamulxaakimiin allah inuu yahay baa la nasakhayna muraadkoodu maahee macnaha kaley ka fahmeen fahmeenee is yidhaahdeen gaalada ha ciqaabin oo adigu waxba ha u geysan rabbi baa ciqaabi doone eh oo dagaalkooda iska daa iyagu ay fahmeen taasay is yidhahdeen waxa weeye waa mansuukho ictibaarkaas haraa'ibta la sheegay ka mid tahay naskiga waxaa loo shardinayaa kow labada daliil waa inay tacaarudaan oo iska hor yimaadaan in la kulmiyaana suuroobi weydo haddaynay tacaarudin oo iska hor imanin an ama nooc tacaarudi uu jiro laakiin la kulmin karo nasi ma jiro laba waxaa kaloo loo shardiyaa in axkaam ay ku saabsan yihiin oo akhbaarta nasi ma galo annasku laa yadkhulu fi lakhbaar wixii khabar ku saabsan saasaa dhacday ama dhici doonta waa la nasakhay lama odhan karo khabar khabarnimo looga jeedo nastima geli karo haddaan khabarnimo looga jeedina uu yahay khabaru yuraadu bihi lxukmu khabar xukum looga jeedo oo macno amar ama macno nahyi u dhacaaya dee xukunkaa naski waa geli karaa laakin khabar khabarnimo looga jeedaa la nasakhay ma dhici karto waayo haddii la yidhaha shaygaasaa dhacayo haddana la yidhaha ma dhacaayo macnuhu muxuu noqonayaa kii hore been buu ahaa khabarka ilaahay iyo khabarka rasuulkana wax beeni ma geli karto idan annasku laa yadkhulu fi lahbaar waa qaacido waxaa kaloo la shardiyaa oo naskiga loo shardinaya labada daliil waa inay kala horreeyeen oo la garanayaa ka horreeyey iyo ka dambeeyey waa in la kala garanaya haddaan la kala garanayn kii horreeye mutaqadimka ahaa iyo ka dambeeyey haddaan la kala garanayn naski ma jiro ee jamci markuu suuro geli waayey taariikhdiina la garan waayey siday u kala horreeyeen tarjiix xaggeed waa in loo kacaa oo la kala arjaxaa ayuhuma arjax naski wuxuu ku xidhan yahay mutaqadim iyo muta'akhir inuu ruuxu iska yidhaahdo kanaan kan ku nasakhayaa isagoo caddayn aan u haynin inay saa u kala horreeyeen maxal ma leh laa maxalla laha min alicraab icraabta maxal kuma leh waxaa loo shartiyaa marka laga hadlaayo naasikha iyo mansuukha ahlucilmiga qaarkood waxay shartiyaan daliilka naasikhu waa inuu la quwan yahoo la xoog yahay ka uu nasakhaayo ha yeeshee qaacidadaa khilaaf baa ku jira waa la xoog yahay maxaa looga jeedaa bimacnaa aayad qur'aana haddii la nasakhayo waa inay aayad qur'aani nasakhdaa oo xadiiska iyo aayadda qur'aanku isku xoog ma aha waxa sii adagoo sii xoog badan aayadda qur'aanka qur'aanku tawaatur qaciyu ku sugnaaday axaadiistiina badankeedu waaba aaxaad sida qur'aanku u tawaaturayna xataa axaadiista inta tawaaturtay waa ka sii xoog badan yahay waayo tawaatur macnawiya xataa ma laha qur'aanku iyo waa tawaatur lafdi ah lafdigiisaasaa u tawaaturay laakiin qowlkaas ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin way isnasakhi karaanoo xadiis nebi waa nasakhi kara aayad qur'aana lianna alkulla min cindi illaah waayo mid waliba xagga ilaahay buu ka ahaaday wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa maadaama labada mid waliba waxyi yahay waxyi inuu waxyi nasakhaa waa dhici kartaa dhibina kuma sugnan baabkaa haddaba markaynu ka hadlayno shuruudaha inagoo tilmaannay qowlka dambe aynu sheegnay ayaa saxiix ah oo xadiis nebi aayad qur'aana waa nasakhi karaa cala alqowli asaxiix qowlka saxiixa raajixa marka lagu socdo haddaba mas'alo kale ayaa jirta mas'alada kale waxay tahay naskhiga culammadu waa qaybiyaanoo saddex qaybood bay u qaybiyaan waa in xukun keliya la nasakho oo tilaawadu baaqi tahay waana ka mashhuurka caanka ee la waa in tilaawada keliya la nasakho laakiin xukunku baaqi yahay sida aayaddii rajmigoo kale aayad qur'aanoo ruuxa zinaystay ee guur hore soo maray hadduu zinaysto bacda alixsaan rajmi baa ka waajibay in la rajmiyo aayad qur'aana markii hore ku soo degtay laakiin tilaawadeedii akhrinteedii baa la nasakhay xukunku se waa baaqi oo waa muxkam nooca saddexaad waa nooc labadaba laysla nafqay nooca saddexaad tilaawadii iyo xukunkiibaa labadaba laysla nasakhay oo qur'aankana kuma sugna tilaawadiisoo musxafka kuma taallo ee aayaddii waa la nasakhay akhrinteedii xukunkiina waa la nasakhay taasina waa nooc kaleoo naskhiga ka midoo jira ahlusunna waljamaaca saddexda qayboodba way isku waafaqsan yihiin waa biitifaaqi ahli sunnati waljamaca salafan wa khalafan salaf iyo khalafba dhammaan waa isku waafaqsan yihiin waa ijmac muctasilada qaarkood baa labada qayboodee aan tilaawada ahayn bacdu lmuctasila oo weliba muctasiladoo dhan maaha baa ka hadlay qowlkooduna waa marduudo wuxuu khilaafsan yahay ijmaacii ka horreeyey ee salafka wuxuuna khilaafsan yahay adilada soo aroortay ee caddaynaysa labada noocee naski ee kalena inay jiraan naskhi inuu jiro qur-aankuna waa sheegay sunnada nebigu waa sheegtay muslimiintuna waa ku ijmaacsan yihin wadaad la odhan jiray abu muslim al asbahaani la odhan jiray ayaa horay looga soo naqliyey oo bacdi u nisbeeyey naskhiga inuu diiday oo qolada muctazilada ka tirsanaa isaga laftiisana ahlucilmiga qaarkood waxay tilmaameen oo caddeeyeen oo ibnu subkiba ka mid yahay sida jamcu jawaamica uu ku caddaynaayo takhsiis buu ku magacaabaye asalka naskhiga ma diidin marka khulfigiisu waa lafdi oo suu takhsiis ugu magacaabo yacni masalan xukunkan wuxuu caam ku ahaa zamaanka iyo wakhtiga ilaa yowmi alqiyaama in lagu dhaqmaayo caam ku ahaa xagga zamanka zamankiibaa bacdi ka mida laga khasisoo laga reebay sida cumuumkii wax looga reebaayey ayaa cumuumu zamaani baa wax laga khasisay marka takhsiis buu isagu ula baxay waa takhsiisu zamaan buu de calaa haada marka la yidhaahdo waxay noqonaysaa asalka naski inaanu diidanay ha yeeshe waxaa la yaab leh mucaasiriinta qaarkood baa waxay la yimaadeen qowl hariib ah oo waxay yidhaahdeen war naski waxa la yidhaha ma jiro wax naski la yidhaahdaa maba jiro qowlkaa mucaasiriinta qaar la yimaadeen waa baatil baatilnimadiisa waxaa caddaynaya ilaahay baa qur'aanka ku sheegay naskiga maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw miliha aayad kastaanu nasakhno ama aanu ku ilowsiinno mid la mida ayaanu markaa keenaynaa oo la imanaynaa ama mid ka khayr badan nunsiha iyo nunsiha labadaba waa la akhriyey waa laba qira oo sabci ah nunsiha haddii la yidhaahdo ku ilowsiinno weeye nunsi ahaa marka la yidhaahdo oo qiraa'ada lagu socdo quraa'u sabcaha qaarkood baa akhriyaye oo hamso reebbanoo siinka ka dambaysa la sugo waa min alinsaa waana ta'khiirko waa dibudhigista marka waxay noqonaysaa wax kastaanu nasakhno aayada ah ama aanu dib dhigno oo bimacnaa camalfalka ama wax la mida aanu ka dib dhigno in lagu camalfalo lagu dhaqmaa laga dibdhigayaa naati bikhayrin minha aw miliha marka waxay u daliil tahay naskhigu inuu dhacaa inay suuragal tahay waxaa kaloo u daliila qawluhu tacaala waidaa badalnaa aayata makaana aayatin wallahu aclamu bima yunazilu qaaluu inama anta muftar allah wuxuu yidhi markaannu ku bedelno aayad aayad kale meesheedaanu ku beddello ilaahay baa u aqoon badan ku soo dejinaye waxay odhanayaan waad been abuuranaysaa muxamedow bacdi baa waxay yidhaahdeen shardi baa ku jiro oo shardigu ma keensanaayo dhicitaanka keensan maayo waxaa lagaga jawaabay shardigu in maahe waa idaa shardiguna hadduu idaa yahay qaaliban wuxuu keensadaa sida qaacidadaba lagu yaqaano inuu yahay shay waaqicoo dhacaya inse waxaa loo isticmaalaa inta shardiyada ah shay laga shakisan yahay dhicitaankiisa oo aan la hubin inuu dhici doono ama mumkin ha noqdo ama mustaxiil ha noqdee baa inta shardiyadaa la geliyaa haaliban waatay luqsi ka dhigeen in iyo idaa slm clى shaykhi الnuxaati waqul lahu cindii su'aalu man yuujibhu yucadam ana in shakaktu wajadtumuunii jaaziman waidaa jazamtu fainanii lam ajzimi shiikhii naxwooleyda igu salaam buu yidhi waxaad ku tidhaahdaa su'aal baan hayaa qofka markaa ka jawaaba la weynaynayo la ixtiraamayo haddaan shakiyo waxaad igu aqoonsanaysaa inaan wax jasminayo shakiyayba waxbaan jasmi waa luqsi waa lxidhaale haddaan wax jasmiyo wax gooyana waxba ma jasmin hal xidhaale weeye luqsiga waxaa looga jeedaa in iyo idaada shardiyataanka abaa loo jeedaa ana in shakagtu wajadtumuunii jaaziman waxaa loo jeedaa in markaan isticmaalo intuu shay laga shakisan yahay dhicitaankiisaa la geliyaayey yacni shay mustaxiiloo keliya ma aha shay laga shakisan yahay dhicitaankiisa oo aan la hubin inuu dhici doono ama mumkin ha noqdo ama mustaxiil ha noqdee baa inta shardiyadaa la geliyaa haaliban marka haddaan inta isticmaalo shardiyada ah waxbaan jasminayaayo jasmigaa horay wuxuu uga jeedaa kii icraabta ah oo inta shardiyadii waa jaasimatu ficlayn wa jazamtu fainanii lam ajzimi haddaan wax jasmiyo oo bimacnaa waxaasi khabarkaasi inuu dhacaayo haddaan jasmiyena oo idhaahdo ilaaba ilaa arrinkaasi yani la sheegay waa dhacayaa fa inanii lam ajzimi ka jasmiga dambu uga jeedaa ciraabtii ka horena wuxuu uga jeedaa qaطcu wuquuci alkhabar saasuu uga jeeda marka almuhim waidaa badalnaa aayatan makaana aayatin tabdiilku inuu yahay mid dhacaaya bay aayaddu daahir ku tahay markaa naskigii inuu dhacaayo bay aayaddu u daliil tahay waayo idaa baa la geliyey in lama geliyo waxaa kaloo u daliila yamxu allahu maa yashaau wa yuhbitu wa cindahu umu lkitaab cala axadi qowlayi ahli tafsiir waxaa kaloo u daliila axaadiista soo aroortay naskiga sheegaysa waxaa kaloo u daliila aayadaha culammadu isku waafaqsan yihin inay mansuukho tahay waxaa kaloo u daliila inuu salafka ku ijmaacsanaayeen nasi inuu dhacay oo qur'aanka ku dhacay sunnada wax ka midana ku dhacay qowlka khilaafsan ee casrigan yimi ee qarnigii afariyo tobnaad soo baxay ya waxay noqonaysaa sabiilulmu'miniinkii buu khilaafsan yahi waayo culammadii islaamka salaf iyo khalaf sunni iyo bidci toonna mid naski diiday lama hayo wadaadka muctasiligaa baa laga sheego isagana waxaa loo sheegay khilaafkiisu inuu lafdi asalka aanu diidanayne isagu takhsiis ula baxay idan wuxuu noqonayaa qowlka ijmaacii ka hormaray khilaafsani huwa dalaalu bicaynih inuu baadi iska cad yahay ayuu noqonaya qaar kale hadda casrigan waxay ka hadleen diideen naskhiga ku saabsan xagga tilaawada oo tilaawada iyo xukunka labadaba la ysla nasakho ama akhrinta keliya la nasakho markaasaa waxay yidhaahdeen naskhigu waa xukunkoo qura in la nasakho marka aayadan qur-aanka musxafka ku oolin baa la nasakho qur'aan ahaan jiray qur-aan ahaan jirtay aqbali mayna bay yidhahdeen wax jirana maaha warka ay sheegeenna waa war baatilo baatilnimadiisa waxaa caddaynaya waa mida marka adiladii qur'aanku ka hor imanaya waayo adilada qur-aanku waa caam waidaa badelnaa aayatan makaana aayatin wallahu aclamu bima yunazilu qaaluu inama anta muftar kuma gaarho keliya xukunka in la bedelee lafdiga xataa in la bedelaa oo lafdi kale lagu bedelaa oo xukunkiiyo lafdigii labadaba laysla bedelaa cumuumka aayadday soo gelaysa meel ay uga baxdaa ma jirto waayo tabdiilu aaya biaaya inay tahay ka bixi mayso waa midda kale cumuumaadka kalu ku jira yamxu allahu maa yashaa wa yuhbithu cindahu umu lkitaab yaa odhan kara ilaah waxaad doonto ma masixi kartid yamxu allaahu maa yashaau wa yuhbitu wa cindahu umu lkitaab waxaa kaloo u daliila sanuqri'uka falaa tansaa ila maa shaaa allah qur'aankaannu kugu akhriyaynaa ama kaa yeelaynaa tafsiir labaad mid akhrinaayo kaa yeelaynaa sanuqri'uka ay sanajcaluka qaari'an lilqur'aan falaa tansaa qur'aankii mid akhrinayaannu kaa yeelaynaayo ilaawi maysid qur'aanka wax ka mid a ilaa maa shaaa allah qadarku ilaahay doono inaad ilowda mooyaane qadar kale ilaawi maysid qadarkaa ilaahay doono inuu ilaawo waxaa soo gelaaya kuwii tilaawadooda la nasakhay ta kale cumuumka maa nansakh min aayatin aw nunsiha naati bikhayrin minha aw miliha ma xukun bay ku gaartahay cumuumka xaggaad uga saari lafdiga haddii la nasakhay iyo haddii xukunka la nasakhay iyo haddii labadaba la isla nasakho cumuumkay ku jirtaa ruuxa ka saarayee u diidaayeene mid ma suuragal ahaa isagaa daliilka laga rabaa walaa daliila lahu waa midda labaadee axaadiis badan baa soo aroortay oo mutacadida oo sheegaysa aayadaha qaarkood in tilaawadoodii la nasakhay oo xukunkoodu baaqi yahay ama tilaawadoodiiyo xukunkooda labadaba la isla nasakhay waxay kaga jawaabeen oo yidhaahdeen axaadiistaasi waa aaxaado mutawaatiro ma aha qur-aankana tawaatur keliyaa lagu aqbalaa jawaabtaasi waa daciif waayo qur'aanka marka qur'aannimo loo akhrinaayo uu haabit yahay baa tawaaturka loo shartiyaa laakiin khabar laga warramaayo yacni aayad qur'aan oo jiri jirtay nasakhaadda la nasakhay ya inay mansuukho tahay laga qisoonaayo baa tawaatur loo shardiyaa daliil ma leh ta kale majmuuca axaadiista soo masaa-isha kala duwan ku saabsan ee nasku tilaawo tilmaamaysa majmuucoodu tawaatur bay sheegaysaa tawaatur macnawi ah marka asalka tawaatur macnawiya sugan tawaaturkaa macnawigu wuxuu ku sugnaaday nasku tilaawa inuu jiro cumuumaadkii aayaadkuna waa ku hormareen waxaa kaloo intaa raacda ijmaacu ahli sunnati waljamaca yaalla oo dhammaan isku waafaqsanaa nasku tilaawa inuu jiray saas aawaday maadaama qur'aankii iyo axaadiistii iyo ijmaacii intuba daliil u yihiin macno loo diidaa meesha ma taa waxay yidhahdeen waxa noogu deliila laa yaatiihi albailu min bayni yadayhi walaa min khalfi waxaa lagala jawaabay baail ma imanaayo mana iman in la nasakhayna ma sheegayso inuu baatil yimi waayo markuu qur-aan ahaa dee xaq buu ahaa markii la nasakhayna waxa weeye nasakhaadda la nasakhay waa xaq nasakhaadda la nasakhay baatil ma aha wax baatiloo meesha yimina meesha ma yaallo ma jiro saas aawadeed wax daliili taana uguma jiro saas aawadeed bay culammadu ay ku ijmaacsan yihiin naskhigu inuu saas yadaa u jiro uuna u sugan yahay adilada aynu sheegnayna mas'aladu marka ay u leedahay markaa saas yada weeye intaa haddaba markaynu tilmaannay waxa isweydiin le xikmada ku jirta maxay tahay nasakhaadda la nasakhayo adilada qaarkood aalu cilmigu waxay yidhaahdeen xikam mutacadida ku jira xikmooyinka ku jira waxaa ka mid a ibtilaa dadka la imtixaanayo marka horena khalqiga waxaa loo abuuray ibtilaa aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala ibtilaagii nasakhaada lafteeda waa ku jira waxaa kaloo ku jirta tadaruj bitashriic shay baa waxaa laga yaabaa sharciyaynta la sharciyaynaayo nooc tadarruja in lagu sameeyo mar wax la sharciyeeyo haddana sharcigaa hore ama xukunkaa hore la zuuliyo oo la kor yeelo xukunkaas oo xukun kale lagu bedelo wax badaa la yidhaahdo ka dhalanayaana ma jiro badaagu waa maxay wax ilaahay markii hore ka qarsoonaa oo dib uga muuqanaya ma jiro ee wax walba ilaahay horuu u ogaa wax walbana u og yahay yaclamu maa kaana wamaa yakuunu wamaa laa yakuunu low kaana kayfa yakuunu wixii hore u jiriye waxaa jiri doonaa iyo waxaan dhacayni hadday dhici lahaayeen siday noqon lahaayeen mid walba ilaahay waa ogyahay nasakhaadda uu nasakhi doono axkaamta qaarkoodna ilaahay waa sii ogaa wax dib uga muuqday ma aha wax ilaahay ka qarsoonaana ma aha xikan baana ku jiri karaa mutacadid badan aayat rajmi masalan nimankii yuhuudda ahaa iyagoo kitaabkooda ay ku taallo aayaddii rajmigu bay diideen aayadda rajmiga inay ku camal falaan markaasay qariyeen markaasay dafireen oo yidhaahdeen kitaabka kuma taal fadliga ummatu muxamed baa la muujinayaa iyadoo aayaddii kitaabka qur'aankaba aynay ku qornayn inay ku camal falaan oo xukunkii sidaa u aqbalaan wa idhaar lifadli hadi اlummah calaa saa'iri اlumam ummadaha kale inay ka mudan tahay la muujinayo oo la daahirinayo marka xikamkaas iyo xikmooyin kaleba waa ku jiraan naskhiga markaynu sheegaynay xadiiska nebigu inuu nasakhi karo aayad qur'aana inuu la quwo yahay inaan la shardinayn naasikhu mansuukha waa mida waxaa loo cuskanayaa labada mid waliba waxyi ilaahay maadaama uu yahay waxyi waxyi inuu nasakho waa suuragal waa midda labaade naskhigu wuxuu sheegayaa xukunka daa'imitaanku daa'imayo oo sii sugnaanayo ayuu rafcinayaa meesha ka saaraya qacina waxaa ahaa xukunkan inuu soo arooray oo sugnaa laakiin inuu daa'imi doono ilaa yowmi alqiyaama qaci ma ahayne danni haalibay ahayd waayo ilaahay ma odrhan xukunkaa ma nasakhi doono oo qur'aanka kuma sugnaa marka istimraarkii xukunku istimraarayey oo daa'imayey oo danni ahayd haaliba ayuunbaa la rafciyey kama baxayso danni haalib inuu danni haaliba rafciyey sidaa usuuliyin badan baa u dhigay oo caynkaas yadaa tilmaamay wejiga marka lagu socdo wax daliili marka uguma jiro yacni ilaaba ilaa waa inuu la quwa noqda ama aayadda maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw miliha in la yidhaahdo sunnadu qur'aanka lamana misli aha kamana khayr badna taa lafteeda waa cuskadeen waxaa lagaga jawaabayaa sunnadu qur'aanka ictibaar bay kula misli tahay naskaana sheegay alaa wa inii uutiitu alqur'aana wa milahu macahu xadiis nebiga ka sugan weeye oo abu daawuud iyo imaam axmed iyo kayrkoodba soo wariyey marka binasi alxadiis waxa uu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam in xadiisku la misli yahay qur'aanka oo uu si kula misli yahay xagga waxyinimada ayuu kala mid yahay nusakha qaarkood waxaa ku sugan xoogaa yani khata'iyaa ku sugan marka si loo saxdo horta waxaynu akrinaynaa tobanka bayd baynu carabka marinaynaa waa akrinaynaa lafdi ahaan ciddii marka waxa weeye meelaha qaarkood wax ka bedelan yihiin waa inay saxdaan wuxuu suyuudi yidhi raximah llah qad akhara annaasu fi lmansukhi min cadadin waadkhaluu fiihi aayan laysa tanxasiru wahaaka taxriira aayin laa masiida laha cishriina xararaha alxudaaqu waalkubaru ayu tawajuhi xaysu lmar'u kaana waan yuusii liahliihi cinda almowti muxtadaru wa xurmatu alakli bacda annawmi mac rafasin wa fidyatu limutiiqi asawmi mushtahiru wa xaqu taqwaahu fiima saxa min aharin wa fi lxarami qitaalu lilulaa kafaruu walictidaadu bixawlin mac wasiyatiha wa an yudaana xadiisu nnafsi walfikaru walxilfu walxabsu lizaani wa tarku ulii kufrin wa ishhaaduhum walsabru walnafaru wa mancu caqdin lizaanin aw lizaaniyatin wma cla almustafa fi lcaqdi muxtadaru wa dafcu mahrin liman jaaءathu aayatu najd wahu kadaka qiyaamu leyli mustataru waziida aayat listi'daani min malakat wa aayat lqismati alfudla liman xadaruu nusakha qaar waxay qorayaan xararaha alxudaaqu waalkibaru saxduna waxay tahay waalkubaru nusakha qaar waxay qorayaan wa tarku ulaa kafaruu shahaadatuhum saasay nusakha qaar qorayaan waana halad wa tarku ulii kufrin nadmigu waaba jabayaaba waa baxru basiid oo kafaruu haddii la yidhaahdo wuu jabayaa ya mustafcilun faacilu mustafcilun facilun ina albasiita ladayhi yubsatu alamalu mustafcilun faacilun mustafcilun facilun yani markaa wasnigiisu waa saas wanafru buu qorayaa nusakha qaarkood saxduna waxay tahay wannafaru nusakha qaar waxay qorayaan wa aayatu najwaahu kadalika laamkaa ziyaadada ahi nadmiga waa jebinayaa saxdu waxay tahay sida kutubta la taxqiijiye qaarkood markaysaga ugu qoran nadmigana waafaqaysa wasnigiisa caruudiga ah kadaaka in la yidhahdo kadaaka qiyaamu leyli baydka ugu dambeeya waxay qaar u dabdiyeen waziida aayat listi'daani mima malakat oo maabay ziyaadiyeen maadaasi waa ziyaado kuma sugna saxdu waxay tahay in la xadfo kollay waa maqsuud maadiyo waa la qadarayaa oo qaacida ahaan saynu sheegi doonno waxay ku dhisan tahay carabi ahaan masaladii ku saabsanayd mawsuul ma la xadfi kara iyadoo siladiisu baaqi tahay waa mas'alo culamada nuxaad ee reer basre badankoodu aynay ogolayn ha yeeshee bacdi baa bannaynaya in mawsuul la xadfi karo siladiisu baaqi noqon karto yacni gabaygana weji awjuhda carabiga ka mida ah hadday waafaqayso dee waa lagu dareeriyaa waa lagu socodsiiyaa marka sida uu suyuudi u yidhi waxa weeye min malakat mima malakat haddii layaha nadmigu waaba jabayaaba waaba jabayaaba taana saas wey labada bayd ee ugu horeeya aan laqbayno sheikhu waxau uhi raximah اllah qad akhara annaasu fi lmansuukhi min cadadin xaqiiqe xaqiiqee waa fara badiyeen annaasu dadka ayaa badiyey fi lmansuukhi min cadadin yacni mansuukha sheegistay sheegayaan bay badiyeen xagga tiro ahaan bay u badiyeen oo tiro badan bay mansuukh ku sheegeen annaas baanu yidhi wuxuu u jeedaa cumuumun yuraadu bihi alkhusuuso bacdunnaasi buu u jeedaa waayo dadka dhammaantood mansuukha ma wada yaqaaniin culammada markaysa markaa ayuunbaa mansuukh garanaysa caama mansuukh ma garanayso marka annaas ha itlaaqo ha cammime waa cumuum khusuus looga jeedo bacdi dadka ka mida ayaa farabadiyu u jeedaa wa adkhaluu fiihi waxay gudageliyeen mansuukha jinsiga mansuukh waxay gudageliyeen aayan aayaday gudageliyeen waa jamcu aayatin ayaa aayan lagu jamciyey aayadahaasoo laysa tanxasiru aan koobmaynin ee fara badan boqollaal bay gaadhsiiyeen qad akhara annaasu xaqiiqee waa fara badiyeen dadku filmansuukhi yacnii sheegista mansuukha ay sheegayaan bay fara badiyeen ay fii dikri almansuukhi min cadadin xag tira ahaan bay u badiyeen almansuukh maadaama laga tilmaamaayo jinsiga waxa la nasakhay xagga macnuhu nakire ka yahay xaggii macnaha maadaamuu nakiro ka yahay min cadadin ku markaa bayaamiyo ku cadde min cadadin yacni markaa ku fasir wa adkhaluu waxay gudageliyeen fiihi yacni jinsiga ka la nasakhay waxay gudageliyeen aayan aayaday gudageliyeen aayadahaasoo laysa tanxasiru aan koobmaynin ee fara badan ayay gudageliyeen sida mashhuurka ah waa in la yidhaahdaa waafaqsanayd laysat la yidhaahdo laakiin maadaama culammada qaarkood wejigan ay bannaynayaan suyuuti wuxuu maray inuu iska tadkiiriyo waayo sida kale nadmigay ka jebinaysaa wahaaka taxriira aayin qaada buu ku yidhi taxriira aayin aayado taxriirka la taxriirinayo si muxarar oo hufan loo sheegaayo qaado aayadahaasoo laa masiida lahaa wax dheeraada aan lahayn yacani wuxuu u jeedaa aayadaha aan kuu sheegay ee mansuukha ah ee nadmiga aan ku tiriyey waxba kale laguma soo dari karo qowlka saxiixa marka lagu soconayo laa masiida laha cishriina xararaha alxudaaqu waalkubaru cishriina xararaha ay xarara cishriina cishriin bay taxriiriyeen xararaha waa taxriiriyeen oo bimacnaa si hufan bay u sheegeen oo u qoreen alxudaaqu culammadii xarfaanta ahayd waalkubaru ay waalmashaayikhu alkubaru iyo mashaayikhdii waaweynaa ayaa markaa taxriiriyey kubar waa jamcu kubra kubra baa la jamciyo kubar baa lagu jamciyey laakiin kibar haddii la yidhaahdo kibarku wuxuu noqonayaa weyni buu noqonayaa kabira yakbaru kibaran waa kubran marka wuxuu noqonayaa kabira yakbaru kibaran weyni buu markaa noqonayaa weynina looma jeedo ee waxaa laga tilmaamayaa sifo in laga tilmaamayo waxaa looga jeedaa sifaa looga jeedaa marka waa min baabi xadfi lmancuuti wa baqaa'i nacti inay sifadii baaqi tahay oo mawsuufkii la sifeeyihii la xadfay noqonaysa la sifeeyuhuna almashaayikhu ama alculamaau buu noqonayaa waa jamcu taksiir jamcu taksiirkana yacni waa lagu sifayn karaa yacni markaa kubra iyo kumar mid walba waa lagu sifayn karaa oo awjuhda ku timaadda jamcu taksiirka sifadiisu waa iska badan tahay oo yacni markaa awjuh mutacadida ku timaada nadmi dheer oo markaysaga culamada qaarkood ay kaga warrami jireen inta markaysaga weji ee sifo u noqon karta markaysa markaa jamcu taksiirka ay tilmaamayaan baa markaa jiray markuu waxa weeye caaqil ku dhacay markaanu ku dhacay mid walba halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk